amidii aan socdaanay imaam nawawi waxaa sii radia allahu tacaala canhu waardaahu walow wasala haddau xariiriyo walow wasala haddau xariiriyo xariiriyo cadmahu laftiisii ilajisi midaad مجلس حريري بفقد الطاهر طاهر وايتيس دراد وحريري فمعذور كلا دراوة واي ولو عذر واي معنى لو دراوة واي لو دراوة ولو وصل هدو حريري عظمه لفتيسي جبتي جبتي واي لفتيسي او جبتي يعني واحد تسوي يعني مجلس أكتسوي أصل كوي لفرد الطاهر shay faahir ah waydiisii daraadeedi afuhay oo qofkaasi usuu bahaay famacduulin faahir waa la hela laakin dadka oo oo ahlu kibra ha ahaay qabiilkii dadkii yani wax ka waaya heli laftaan yani xayawaanka erigan laftiisii amase geel laftiisii hadii uu kaboo makuusaay laakin hadii laftiisi kabri waa ku kabmaysaa hadii saa dhacdo kama caduulin waaye haluu garaabaa maxaa yeele waa lagu garaabo salaadiisii waa ansixiisaa fidarurati daruura daraadeedii daruura daraadeedii waa lagu بغd ااr وإlاa hadيi sku xrيiriyo شeeاar jooy oo la heli karo as la xrيiriyey yعni xaram la xrيiriy nuuxaa la heli karaa kf aa la heli karaa lagu kabo dab kale oo daahiraa la heli karaa lagu kabo ido saaah yعni as waxa ku kabo as la lafdi jaaka afla xariiriyey wajaba maxaa waajiba nadcuhu singidisaa waajiba in lam yakaf haddow ka cabsihaynin iskagaaweynin bararan dhib barartoo daahiran oo daahir ah ah qiila waxaa in khaafa hadduu darar ka cabsahaayo oo daahir ah fain maata haddow dhinto ninkaas waxaa xariiriyi laf oo nijaas ah haduu dhinto lam yunzac ma laga sii waayo lafti oo nijaasa aheed eh. maslagabasi laga soo eh, alafsaxi manoo qabano way cufaa waxaa la cafiyaa can maxali istibnaarihi musaliga sabaxaysasadiisii maxalkeedii waa la cafiyaa cafiyaa walow xamala hadduu xundaarsado mustajiran nin oo kudhaar haystay macnaa dhaar isu sujuudi haddaad xumbaabsado babalad waa buriisa aadil arsaxi manaan qabano hadda waxaan sooqaynay yani mulaaqin mulaaqin waxaan su ogaanay mulaaqin mulaaqin mulaaqin waan soo ogaanay sheega kulmi mulaaqin mulaaqinna shali aan soo ogaanay al'aan waxaan gelaynaa fi xaamilka aasinigaas alku macasaray nijaasabaki xumbaansadii xunkiisaan geliyna mehi waa walow xamala hadoo xumbaankeedo iskudmiran soo dhagaxa istay macnaha nin dhaksu istingeedi hadoo xumbaansado nafteedisan xaamila ninkaasi waa lay cudraa aydin istilaal waa lay cudra macnaha waata sheeka isleehayo walow xan waaye suuradeedii istihnaad waaye manaha meha wa lstineen istinooha ayaa ku jiraa oo meha kukasoon azmhu azmhu waxaas oo kala sooray waxa waaye tawa azmhu markii la sheegi salaada lasoo huuriye waxaa shardi u ah ahaarat ahaarat اbadan ahaarat اlmalbuus iyo waxay lamid ahay waaa soo cusli hadda meeha asiga masalayaale oo soo reebayo kala roobay waxaa laga soo reebay yani walowa wasala meesheedi waxaas latoyahay soo huri hoyska waxaa lasoo reebaa waxaa lasoo reebaa masaaisha aan soo sheegnay loo wasaala cadmohumo loo wasaala haduu xariiriyo inta saasa usoo wasaala hadii la xariiriyo intaas loo wasala haduu xariiriyo cadmahu laftiisii binaysiisna hadday xariiri lifardi daahiri shaygii daahirka ahaay waayidiisii daraadeed hadday la xariiriyo fa waaye masaladan intii socotay dhan mustakna tahay alaga soo reebay mustakna marka saasaa la reebay ninka oo magaciisa wasala la leeyahayo waa nin mukalaf inuu ahaadaa la nin ikhtiyaar le inuu ahaadaa la nin ukasay inuu ahaadaa la min yani caalim faaida ahaada min macsuum bas ahaan ibn xajar leeya ale khalaas asliha usida aki macsuum asliha naftiisa macsuum asu yahay tayamumkaas imaad doontaa cadlihu waxaa cadligiisa yahay adil xariiri yani shay nijaas ah waxaa ku baxay hadii wixii caloosiisa gaara ee caloosa iyo xariirigaa ku baxay khamraasanay alkalo duud waxyaalkaas waxyaabaha oo xaaraamkaa ah, qaada soo xisaabtay waxaa ku waajibaa nafsa masajiya ku waajiba haddii oxogoosii haddii darar aska cabsihirin salaadiis waa ansaxaysaa maxaa yeelay haddii ascadi kamar ascadi nijaas e ascadi kaadi kaadi jil ascadi qarbacaas ascadi nijaas waa وطلوي وaa ku baxay وxscadi aa ku baxay calooshiisa gaaray caloosha waaa gaarashay نijaasa oo ankaxay maxaa yeelay nijaasadii nafteedii macdinteedii yani ay gashay ay gashay calooshii wa miitaada ku jiri gashay calooshii taasi waa ankaciisa waaa ku baxdi wasal waa meesheedi ayniya laftiikadigeedi ama xariirinkeedi qaraabsan waxaa lamida lxaajatin oon intaan lo baahday xrinkiisa yani isdhinsi man waxaa kamid eh suuxii yani maadaciyo wax lagu salay dan oo nijaasa gaawadi alsi gaawadi jaa-o nijaasa kabigi amay tafsiilkii sabab ku taasa farida meesha wabi si hadda qabanto kelmada madisin famacdur yusali waa tukahaa macnaha famacdurin waay macnaha ninkii laftaka jabtii wax luu kabi e laftiisa luu kabi in hmm. laftiisii aluu kabay hmm. famacdurin waay kalo cudro waaye manaa kolo garaaw waay macnaha maxaa waaye waa tukahaa alaabisa wa asxiisaa daruuro daraadi asxiisaa wailaa daahir ma waynin waahilkiri daahir oykawada waynin amase waflukawo oo daahira ma wayni ama looxulukaw ma wayni bilaash asumaadi aloomaadi eyga yani laftiisii bilaash aloomaagay asumaadi inaad kab ama digiisa umaagen b ikhtalaaf uhrid maano naftaasi sidideedi haddii darab oo daahira adka cabsi yeelin inlasri baa waajibaysaa cerifkeedii hadii lasiiyo oo celinkeedii darab daahira ah hadii laga cabsi yeelin yani in l in la siiyo aa waajibaysaa inta maxaasiri hora maxaasiri oo soo marni فإن خاف فإن مات لم يزعمه وإن لم ضررا ظاهرا بتعرفينها غيبة وإلا وجب نزعه سيدي أواجهي إن لم يخف ضررا ظاهرا ضرر ظاهرة حديث عرفين أن يصير أواجيا قيل وإن خاف هذه ضرر ظاهر تعرفها فإن مات هذه بنته كلها ساس لفتئوه وزرته وإن زعم له سواه على الصعيم غوانه على صحيح العلماء dun اظاahir محاaوr dar الظاahir مaxaa la yihaahaa dar الظاahir waxaa la yihaahaa yani waxaa la yihaahaa dar الظاahir waxyaalaha oo tayamuka banay ay ayaabahii ila gaba gabayst hadaad ay kuga dhacaan aad gaba gabaystid kubanehay daahira saas hmm. waxaa ama adkayaada iska dheh hadii yani asiigo naftii inaad dhimato aad ka cabsahaa amase hmm. hmm. yani waxaad ka cabsadaa xininkii inaa yani ay baaba'do laftii inay baaba'do ka cabsaa haddii siiyo ololcayahaa la hiraa salidaas ciniskaas salaadeedii haddii yani asiiro laftii waxaad ka cabsadaa darar daahira waxaa lamid ah waxaad ka cabsadaa haddii siiyo inaa laftii yani oo yani ay baaba'do adkoo siiyeysi xininkii dhan aa baaba'eysa mankia dhimiraysaa ama waxaad ka cabsaa haddii siiyo inay faasanin minkii laga suugi inay faasani aad ka cabsaa amase faasan inay faasan ma ka cabsaaye waxaad ka cabsahaa sheen faaxishaad ka cabsaa intii kalama soo markeena yani xumaan oo xun shan waxaa la yidhahaa qorax waxay qaabilaya layihaha muqaabil zayn ah shan la yihaha ziin qorax waayo eed ay saaxib saaxibada inay keento aysa sabiibato aysa haloocato amase yani oo hadii laakl ilah waa inta an madoowaato madoowaato waxyaasaa xaabta inay madoowaato isbedesho wax oo xun oo faaxisha taasoo marnay macnaa darar daahir ah waxaan kusoo marnay baabu tayamum aan kusoo marnay ma waxaan kusoo marnay dararka daahir ah yani kusoo marnay baabu maxaa yel awal mara buctaa tacdiil waa la dhaafa qiila waxaa leedi in kaafa hadii ulul kaafa aba ka cabsadee dararan daahiran aba ka cabsadee in kaafa aba ka cabsadee dararan daahiran ila mifr dararan daahir ilaa wajiba nazcu markaas daba in kaafa hadii iska cabsada dararan daahir aba ka cabsadee wajaba nazcu waxaa waajiba yani nidaamkii malobaagiilaayo waa laga siiba waxaa lacagta la carara intaan la siiba dhintaa la agtaa asoo lafti dhool wii dadka lagu kabay aa lafta jabka lafti lagu kabay gacanta intaan la siibinka horaas dhintiga haddii yani asdhintoo malaga siibaayo calasixi mana qabanaya maxaa yeelay waxaa ku sugan maydka xurmadiisii xorrintiisaas zon hadr yani xurmat almayti iyo tacabudkiina waa ka dhacay usigii maxaa yeele cibaadada isma laga rabo mar hadii geeriyooday mukalafnima waa ka baxay cibaada laga rabo ma jirto bisucuudi tacabudi bihi cibaadadiisii canhu usiga cibaadadii laga rabi os cibaadadiisa lahay waa ka dhacday xurmadii xorrinteeda daraadeedina looma sii waayo maxaa yeele nin intii la jeejeexo laqalqalo wax fiican maaha tasriixaka waa suubiyan camal maxaa nabigaa reebe alayhi salaatu wasalaam waxaa sidi kasru cadmi lmayiti ninka dhinti xadisanhe laftiisa jiilkoodii watasriixi xayan usoom oo la camal waaye usoomaal ninka hadii kajibisid maxaas ahaay baxdiyi dadkiisi maxay ku dhahaayeen xaraam waaye in jibiyo dadkii yani adintaas aska dhashay waxaa dalbaadaan ama inay kaa caadsadaan aga isaajiyaan isaajeeyaan ama isula dagaalamaan ama si diinii la fiiriyo gacantii diideedii inta dhaa ninka meydka saas kale waa isu ninka nool olo dibi camagaas saas ku caadimilmeysi kasasaki waxaa yaani waa sabuurti waa dhilila nasiib badan haasto waxaa waaye qabiil muslimiin oo iska taala meel kale dhisma heli karo la heli karo dadka ninka kasiinta qabriy weydiiyo midkigiisa beedkiisa ilahay ka dhig laga soo bixiyo dareero oo sharci qaneehayo maahine lexdal maahine si kalba loo bixi karo hadda muslimiintii yani madaxdoodadeed waxay wiilow hayaan waalidee qabriyo jeed alaga diga awalyaa imaaha qabriyo labaabiya aniga la ka jiri <coughs> aryaal adkay adoo ayaka kasiinayn hoyar markaasa bacdi waaa suxinku socda waaan arkaa may fadhi ahaa wala jidbiid maaha jidbi ahayaan maalintii hada arkaysa soo dhis kaasan dagaadooyinki bilaan shacbigaas agaa <clears throat> shacbigaas oo kukulaadan cabilaan saasa li ahraam waa uu xaado korkiisuu kaadiyo xormadiisii yuxtaramu lmaytu adinta maydka waa xormeeya kaxayihi kasoo nool camal la xormeeyaa kasoo nool makaad masaadi kartaa kasoo nool madii kartaa saan kale marka hadda waxaa loo baneeyey aan loo siibi karin maydkii lafta ciida munkabay aan laftiis loo siibi karin loo siibi karin haddaa sinka intaan la siin kahor yani in la sii wa banaan mala sii waayo carabta oola waxaa loo siiyeyni haki xurmatii xurmatul mulk mulka xurmadiisi qarinteedii ahaan mala sii waayo waxaa laleeyahaa tacabud waa ka dhacay inkaan cibaada laga raba ma ahay dukaan ma laleeyahay ila ilahay askaga ala kul aal maaaibku qaban asaga culamada barkeedi waay leeyiaa xurmatulid la ilaalihaa yani inaan la qarinin aan waajib ahaa ininka maydka la dheleynin la jeejeexin aan waajib ahaa tacabudkii waa ka dhacay kilamaadka haweensiyan waxawaaye hadka xurmah aa ku darta hadii lasiiyo xurmadiisa la qabari tacabudkiina waa bakad camal sii waay kaa daraadeed haddana maxaa sidi imaam nawowi radia allahu tacaala canhu waardaahu maxaa ku xigi yucfaa waa can maxali istijmaarihi musaliga istijmaarihi istijmaari musali ninka dugahaayo meeshii dhagaxaysa shafiisiyey meel dhagaxa asku oo dhagaxa asmarmariyey maxalkiisa waa la cafiyaa istijmaariy musaliga dhagaxaysa shafiisiyey makaankeedu waa la cafiyaa waa la cafiyaa iyo tanaabixiy waa masaajkiisa waa la cafiyaa maxaa yeelay waxyaa isku kalifa ma jiro oo isma ma jiro halkaa waa la cafiyaa walow kaana aba ahaado xaamilin ka xumbaarsan aba ahaado fahuwa xaamil nijaasa nijaasa ma xumbaarsan ninka dhagaxeystay dhagaxa ku iskunjeeda xaamil nijaasa maca dalika waa la cafiyey misaalkii waxa waaye misaalihi misaalkii waxa waaye waxaa isku iskunjeedi dhagax asku iskunjeedi dhagax asku iskunjeedi usoo biyo heli karo isagoo biyo heli karo oo biyo helaa soo waa banaanay hindu karaan aa banaan tahay saas asku istangooda ad isku istangoodi kabacdi siyaad ku tugto wasoo istangoodi maxalkii oo lagasoo dheeca loo marmariyey oo lasoo mariyey ahaado masa kaadida ah. amase meel dararka weyna ah ahaado ninkaasay waa la afiyey maxaa yeelay wax waa la afiyey laakiin haddii nin kale oo sumbaashado ama gacanta asxabta intuu dukahaayo caamilaas maxjaa laleeyahay malexiyaayo maxaa yeelay ijaasa caynteedii sidoodi waa waa daafic oo waxaa lasoo mariyey tarkiweynayda saddexdi dhar asfaada tartiiba madkuci ahay dhaahir waxyaala dhaahir oo engegan oo yani si rabaad usoo marisay qaadiyo taas kale laakiin cayntii mazuulaysa baaqi waayo waxaa helaa maduulaysa qibalkii maduulaay hadii aad dhami lahaa kaadi wala dhamiha meel kale hadii aad soo dhami lahaa xaasi wala dhamiha orkiina baaqi waay darabkii waa uri meeaas oo la tiri darabkii ma mabacayso dhamaanaysa waxkutaala iyada laakin sharciga aanoo dhameeyey oo hadii lasoo marmariyey yani khalaas waa dhaahirooday oo dhamaysi waxaa laleeyaha ceenku baaqi waaye ninkaan kale cafiha oo meea soo mariyey ninka musalligaas maxal istijmaarkiisii miga casimari waa lo cafiyaa ida usaa lo cafiyaa nafteeda haddii nin kale adxumbaadsado ninka waxaa usigi nin onajaansi ku taal oo macsu ah oosu cafi adxumbaadsay allihaa walow camala mustadmiran waa kana walow camala haddoo xumbaarsado kanba xuunkii waa kana walow camala haddoo xumbaarsado mid faldigood inay soo dhalaxaystay min dhagaxkusoo istindeeri hadday xumbaabsado badala salaatuhu salaadiis waa bureysaa macnaha nijaasa haddaad xumbaabsad nafteedii waalilaha nijaasa xumbaabsad min xaamil nijaasa xumbaabsadine waalilaha adiga xaamil xaamilin aad tahay tishala camal waa mulaaqi mulaaqin maxaa oo tishalay sila kulmi kola kulmi dana waxaa waaye xaamil nijaasa min xaam xumbaabsad waaye waaa laa aamil aamilin waaas lamid yahay mila mulaaqin mulaaqin oo kale waaa lii xambaarsiga oo manaha kushaaysigeeda ala waxaa rabaa xaddii xamliga xamlig xadaas leeya xadiis la ogaado xambaarsiga xadiis la ogaada aldawaa wamajeehu ninka dhabarkiisa socondaaltadi tunkiisa saarkan istanjoodi oo dhabarku istanjoodia ah, tunkaa saakati looma wado dushaa saakati looma wado mala wado kusalkaaraha waxa waaye <clears throat> macnaha ninka dhabarku istanjoodi inin dhabarku istanjooniye biyo kusoo oo weysadiisa taama kana taam waaye dhinac dhinacasku qabteen amase axadkoodiyaa ka lamaad haastaa ama gacantiisii an kale gacantiisa axadkooda asaasa kan istanjooda dhaxku istanjoodi amase ki oo noocisi biyaka gacanta ka haadsan amase ki dhaxku istanjoodiya ninkii biyaka gacanta ku haadsan ama gacantooda isku xirteen dhinac isugu joogaan ama gacantooda isku xirteen ama gacmaha is haastaan waa kas amase kala kan kale maqadiis haastaa intiisa maradaas kahayaa wadageyihiin waa kas haddii axadkoodii adka baxo bay iska joogaan haddii axadkoodi iska baxo kii waxaa baxay oo magaciisii axadkooda iska baxo afdhaci lahay kan kale si dhagaxka iskanjoodii haddii isbaxo kan kale waa dhici lahay amase kii dhagaxa kii magaciisii oo biya ku iskanjoodi haddii meha iska baxo kan dhagaxa ku waa dhaca macnaha dadka isku dheggan waayo oo haddii baxaan meeshoodii way joogeen midkoodii asjooga meha iska baxo midkooda marka madacaaye ina sacaas gawahas ma badacaaye laakin waa leexaa ah, jikan ka baxo kan waa leex suuduwan haka xaddiisa abbas celiyo lacalow asdhaci lahaay bilficli bilquwa asdhaci lahaay masalan haddii usoo ninkan iska baqi maysa oo ku dheganaay oo gacmika isku xirnaayey in madalka iska haastay ama gacmika iska haasteen haddii iska fooya maysa abbas celiye noocaas dacwa noocaas xabaha aday ka adfaci lahayn xadulxamli sidaaye xadulxamli sidaaye macnaha ninkii oo la gooyi isqabka isula jireen oo kan istingiga dhagaxku istingeedi kii kan magaciisii kaleeta oo dhagaxku istingoonin oo isula jaraayeen oo gacmo ka ishaasteen ama gacmo ka isxirnaay ama yani oo magaciisii isxi lahaayeen haddii midkood asbaca kan kala asbaci lahaay ama asdhacaayade saasaa laidhaaha cabdilxamli baas cabdi taan baaski la sheegaayo taan waaye saasoo li ahaa marka waxaa lii ninka dhaa kusanjeedi loo madiyeysi hadda loo kasaayo oo loo maleehayo ma ah kafkaas jamaacada iskuwa jiraa in dhaa isku sanjeedi kafkaas wala soo galay hadda waa la joogi waa lagu sogo haasaa tasoo ku ceysi waa iskoo soceysiin ee jinsiyti asagiikaa kuusin hadii saas lea yani ninkaa masoolic ahay adi adi ma kabacdin masoolic ahay oo masooley ahay kan sabka uu jir soo masooley ahayo saskana isuu jireen waa isa joogiin hadii sadaaqa ma dhacaayo ma isku xirna maxaa yeelay taas waa ansaxay salaadiisii maxaa yeelay ma askataa oo korkiisa askataawid min nijaabka lahay ma aha taasi qaahir waa gacmin ah darbahaadu lugahaada askaaraya maa sida dhahar waayo maa nijaasta ku jirta waxa waaye meel oo dhagxalkii marmariyda nijaasa meel kale ma aha intaas maa akaada waasid meel dhahada waayo maa adiga muxambaad waayo taasay jamaacadaas oo sabka ula jiraan salaadoodii ma buruuxeed salaadoodii wax ma dhimaayo marba hadis caamil ahayn caamil as ahayn ama ama laleeyahay ninkaan nin hadii usuga meel ka baxay ninkaan waa jiidaya juuxoodiisa badano waa jiidaya famlik elika waa raaca markaas hadis ahayn ba oo yani usug elihaayaan asbii ahayn haddii laba baxan meha ka dhaceen qofka leehayeen oo sabkaa ninka la jiro salaadiisi la buruuso lomalin saadi buruus qofka siska gala waxa la ujeeda caamilka xadeed waxa waaye inaaskoola xirnaayo ama gacan isaafitiin ama marad mana maaha inaad korta adkaarnaada taasi yani xadu xamli sadan waaye adiru saaricin saariciidu mamnawoy waxaa ku rabi allahu tacaala canhu waardaah ونفعنا الله بعلوم الدين ودين الشارع جدكي دوريسي جدكي دوريسي جدك المرايا لهذا دوريسي eegadii almutayaqan oo la yaqiinsaday oo la yaqiinsaday macnaa oo la hubsaday najaasatahu najaasna nadiifii la yaqiinsaday oo la hubsaday yucfaa waa la cafiyaa anhu can daafa an an canhu can kuli shaarici shaaricaas dawdi waa cafiyaa cannaasi ala cafiyaa oo yatacadaru oo culus yahay alاxtiraaju dhoofasho xadiis laga dh waalidka waalidkaasi loo badan yahay an la dhoofi karooni waa la cafiyaa radi allahu tacaala anhu allah saasa